lagu magacaabo sababi nacti sababiya waxaa lagu yaqaanaa wuxuu rafcisanaa isim daahira ama damiir baarisoo munfasil ah damiir baaris ah oo munfasil ah maadaama uu yahay sifatun jarad calaa gayri saaxibihaa sababyaa la yidhaha calaaqa unbaa ka dhaxayda wuxuu ku waafaqayaa mancuudkiisa shan arrimood laba ka mid ah saddex awjood exraaba miduu ku waafaqayaa tacriif iyo tankiirna miduu ku waafaqaa shanta kale looma fiiriyo mancuudkiisa mancuudkiisa looma fiiriyo wain rafaca nactu nactigii hadduu rafcisto alsma isim isimkaasoo a daahira daahir ah awi damiira ama damiir uu rafcisto damiir albaarisa muuqda faacilnimo u rafcistay ama naayu faacilnimo u rafcistay lam yuctabar lama tixgelinayo loo fiiri maa xaalulmancuuti mancuudka xaaladiisa fi tadkiiri labaynta wataniisi dhadigaynta wlifraadi keliyeelidda wataniyati labaynta waljamci jamcinta shantaas la fiiri mayo mancuudka ama hay isku waafaqeen ama yay isku waafaqeen maba loo fiirinayo shantaas ma loo fiirinayo wa in rafaca nactu nactigii hadduu rafcisto alsma ism adaahira daahir ah aw idamiira damiir damiir albaarisa oo muuqdo munfasilna weliba ah lam yuctabar loo tixgeli maa xaalulmancuuti mancuudka xaaladiisa fi tadkiiri labaynta wa taniisi dhadigaynta walifraadi keliyeelidda wa tasniyati labaynta iyo waljamci jamcinta shantaas ma la tixgelinayo xaaladda mancuudka bal iska badaaya yucdaa waa la siinaa annactu nactiga sababigaa xukmal ficli ficilkii xukunkiisa ficil marka maxaa lagu yaqaanaa xagga tadkiirka iyo taniiska yuu ku waafaqaa marfuuciisa ama faacilhaada manaa faacil haado ficil xagga tadkiirka iyo taniiska waxaa la fiiriyaa marfuuciisa haddii marfuuciisu muanaf yahay taa lagu daraa calaamu taniifa lagu daraa mar waa waajib lagu daraa marna waa jaa-is haddii uu mudaker yahayna tada waa laga ilaaliyaa maxaa soo haray xagga ifraadka tasniyada jamaca ficilka faacilka ma uu mudaabaqeeyo ilaa luqa daciif ah oo la yidhaha luqatu akaluniya baraakiif maahane ficil ifraadu iska laasima wakadalika nactu sababiy annactu sababi kalficli yalzamu fi lifraad wain kaana mancuutu muhanan aw majmuuca ah, ma loo fiirinayo nactiga sababiga ah waa kalficil xagga ifraad taniya jamc asago ifraadu iska laasima wain kaana mancuutuhu muanan aw majmuucan xagga tadkiir iyo taniisna waxaa loo fiirina marfuuciisa sida ficilkaba loogu iiri jiray ficilkaba sidii loogu fiiri jiray wuxuu ku yidhi bal iska badaaya yucdaa waa la siina annactu nactiga xukmalficli ficilka xukunkiisa ficilka xukunkiisa ayaa la siinaa ficilka uu booskiisa joogo ayuu la siman yahay ficilkaas booskiisa uu degan yahay kaasoo kale xukunkiisiiya la siina wuxuu ku yidhi fain kaana faaciluhu nactiga sabadiga faacilkiisu hadduu noqdo fain kaana fain kaana faaciluhu nactiga sababigaa ah, hadduu noqdo faacilkiisu mu'anafan ku la dhadigeeyey unifa asna waa la dhadigeyna asaga calaamatu aniis lagu dara ah, faacilkiisa faacilka kaliya shardi maahan waa marfuuciise ah, waa marfuuciise calaamatu taniisa lagu daraa wain kaana almancuutu kan lagu sifaynaa bihi nactigaas mudakran ba ha ahaado hadduu rabo mancuudku mudakr ba ha ahaado hadduu rabo ee mar haddii uu noqdo faacilkii muanas nactiga calaamu taaniisa lagu dara waxaana dhacda mancuudku markaas mudakr inuu yihi ma loo fiirina maba isku shaqo lahaba wain kaana almancuutu walow kaana almancuutu kan lagu sifaynaa bihi nactigaas mudakran ba ahaado hadduu rabo o wain kaana faaciluhu faacilu nacti sababiyi nactiga sababiga faacilkiisu hadduu noqdo mudakaran dukira mudakara laga dhigaa wain kaana almancuutu kan lagu sifayna bihi nactigaas muana ma ahaado haduu rabo mancuudku muana ma ahaado hadduu rabo ma loo fiirinaya shaqa iskuma laha taas waa xaggii tadkiirkii iyo taaniidkii wuxuu ku waafaqaa marfuuciisa ee mancuudkiisa ku waafaqi maa mar hadduu sababiya maxaa soo haray ifraad iyo taniye iyo jamc ifraadu laasima sida ficilka wuxuu ku yidhi wa yustacmalo waxaa loo isticmaala bilafdi ifraad lafdulifraada loo isticmaala walaa yuhanaa nactiga sababiga la taniyey ma walaa yujmac nactiga sababiga la jamci ma wain kaana mancuutu muhanan aw majmuucan uu ku yidhi ah, sharxaa kuu dhigaya wain kaana mancuutuhu muhanan aw majmuucan hadduu rabo mancuudkiisu muhanaha noqdo ama jamc ha noqdo sidii luqada fasixada ahayd ficilka luqatu akalunya baraakiis haddaan la aadayn ficilkuba nuucaasu ahaa qaamo zaydun a la dhahay qaamo zaydani tusaale iyo mihaal nactigii sababiga ahaa taquulu waxaad leedahay sharxana kuu sheegaya in lagu magacaabo nactiga nuucaana sababi in la yidhah sharxay kuu dhigaya kii hore in xaqiiqi lagu magacaabana sharaxaa kuu dhigaya taquulu waxaad leedahay jaa zaydunaa yimid zaydkaasoo alqaa'imatu ay taagan tahay umu hooyadiis hadda fiiri zaydun awjulexraam muxuu qaatay rafco alqaa'imatu waa ku raac macrifiya nakire zaydun muxuu qaatay macrifo alqaa'imatu waa ku raaco khalaas waxa kale ma kuseeyaan mudaker iyo muana zaydun waa mudaker alqaa'imatuna alqaa'imatu ummuhu isimkaas daahirkaa faacil u ah faacilkiya alqaa'imatu ummuhu hooyadiis ay taaganta faacilkiisa unbaa la fiirina hadda mufradnimada iyo waa isku waafaqsany lakin waa isku soo kal dhaceene ee ma ahan in laisku wa in lasku ay shardi tahay inay iswaafaqaan meeshay un iskaga soo dhaceen ah, meeshay iskaga soo dhaceen laba qofoon ballamin soo meel iskuma arkaan marmar waa noocaas oo kale noocaas oo kale waay marka waxaa leedahay alqaa'imatu صifaةu zayd wa صifaة marfuuci marfuuc وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi akir wahuwa ismu faacil yacmal camala ficl yarfacu الfaacila umu faacilu qaa'im marfuuc وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi akir umu mudaaf walhaa damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxal jari mudaaf ilay wa jaaءat waxaa timid hindun hindaa timid hindadaasoo alqaa'imu uu taagan yahay abuha abe fiiri وجاءت waxaa timid hindun hindu hindun owjulcraab rafcay qaadatay alqaa'im waa ku raacay hindun macrifiya nakira macrifay qaadatay alqaa'im waa ku raacay khalaas shanta kale looma fiiriyo maxaa yeele alqaa'im waa nacti sababiya maxaana tusa inuu sabab yahay isim daahiru faacil u qaatay abuudaas wey abuudaasuu faacil u qaato ah. marka waxaa leedahay hadda tadkiir taniid hinda waa mu'anas alqaa'im waa mudaker maxaa looga dhigay faacilkiisa mudkr ee ficilu lamidi ficilkana haddii faacilkiisa mudkr yahay calaam taniif laguma daro miyaa la dhihi karaa qaamad zaydun lama dhihi karo ah, lama dhihi karo ficilu lamidi waay waxaa tiraa alqaa'im sifatu hinda wa sifatu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhir alqaa'im ism faacil yacmalu camala ficli yarfacu faacil abu faacil qaa'im marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabat can idama liana min asmaa'i sita mana fi xarfi min xaraka abu mudaaf ha mudaaf li mamnuun cala sukuni fi maxali jar wa taquulu waxaad leedahay marartu waxaan soo maray birajuli nin rajulko qaa'imatin ay taagan tahay umu hooyadiis ada fiiri rajulin awjul icraab wuxuu qaatay kasro waa khafsisan yahay qaa'imatin waa ku raacda macrifiya nakiro rajulin muxuu qaatay nakiro qaaimatin waa ku raacay khalaas wax kale looma shardi inuu ku raaco haddaa mudaker iyo muanaf qaaimatin waa muanaf nactigi weeye laakiin rajulin waa maxay mudaker shaqa iskuma lah xagga mufradnimada way isku soo dhaceen wa marartu waxaan soo maray bimra'atin haweeney haweentaasoo qaa'imin uu taagan yahay abuuha aabbeed imraatin waa mancuudki qaaimin imraatin awjul iraab kasray waxay qaadatay kafdadhe waa la kaftiyey qaa'im waa ku raaca macrifiye nakiro imraatin waa nakiro qaa'im waa ku raaca khalaas mudaker iyo muanad imraatin waa muanad qaa'im kuma raacin qaa'im waa ficil oo kale faacilkiisaa loo fiiriyaa maantana faacilkiisu waa mudaker khalaas mudakera laga dhigay wa marartu waxaan soo maray birajuleyni laba nin inaysan isku raacin taniya jamca fiiri laba nina soo maray labada ninoo qaaimin uu taagan yahay abuhuma aabood hadda iiri qaaimin marartu waxaan soo maray birajulayni laba nin labada nin oo qaaimin uu taagan yahay abuhuma aabood qaaim waxaa leedahay rajulayn owjul ciraab wuxuu qaatay khafdo qaaimu waa ku raacay macrifiya nakiro rajulayn waa nakiro qaaimu waa ku raacay khalaas looma shardiyo inuu ku raaco ifraadka taniyada jamca rajulan waa munaana qaa'imna waa mufrad maxaa mufradkuba laazima ifraadkuba laazima waa kalficil luqada fasixa waa kalficil oo kale waay wa marartu waxaan soo maray birijaalin rag badanaan soo maray raggaas badanoo qaa'imin ay taagan yihiin aabbaahum aabbayaalkood qaa'imin aabbaahum rijaal awjuulraab khafduu qaatay qaa'im waa ku raacay rijaal nakiro iyo macrifa waa nakiro qaa'im waa ku raacay khalaas rijaal waa jamc qaa'imna waa mufrad maxaa yeele isaga waa kal ficli oo kale ah, yalzamu lifraad wain kaana mancuutu muhanan ow majmuuc waa nagii soo niri qaa'im inta isim faacil aaba ah, waa faacilka ilaa laakini ana siiba weyihi shiiqa la ihahdaa waxa weeyaan siib weyihi camar ibnu cuثmaan ibnu qambar qaala wuxuu yidhi siiba weyhi fii ma idaa kaana alsmu fii ma fii ma idaa ma iyo idaa markay isku xigsadaan maada waa zaaidu ma iyo idaa markaad meeshaad ku aragto maada zaa'ida dheh fii ma idaa kaana alsmu fii ma waxaad tidhahdaa idaa kaana alsmu isimku markuu ahaado isimka almarfuucu lagu goday binacti isimka nactigu rafcistay oo faacilka nactiga u ah ama naay faacilka isimkaasu jamcan hadduu yahay kalmithaali اakiiri sida miaalkii ugu dambeeyey marartu birijaalin qaa'imin aabbaahum hadda fiiri aabbaau soo jamc maaha aabbaau waa jamc yaana rafcisto ku camal falay nactiga oo qaa'im ah siiba way wuxuu yidhi idaa kaana alismu isimku hadduu ahaado isimka almarfuucu lagu rafciyo lagu goday binacti jamcan hadduu ahaado wadalika tusaalihina kalmithaali اakiiri waa mihaalkii ugu dambeeyey falaxsanu sida wanaaga badan fi nacti ku wanaaga badan an yujmaca waa in la jamciyo jamca tagsiiri oo waxaad dhihi kartaa marartu birijaalan raggan soo maray raggaasoo qiyaamin marartu birijaalan raggan soo maray ragoo qiyaamin ay taagan yihiin aabbaahum si way saasuu leeyahy wa marartu birajulin hal ninaan soo maray fiiri inay iswaafaqayaan maaha marartu birajulin hal ninaan soo maray halka ninoo qucuudin ay fafadhiyaan khilmaanhu addoommadiisa ah, faacilkaa la fiiriye maahan inuu mancuudka raacayo faacilka marka uu yahay jamac siba wey wuxuu leeyahay waxaa feecan marfuuca hadduu jamac noqdo in nactigana jamcu tagsiir laga dhigo jamcukusaali maya jamcukusaali waa luqatu aklidi baraqis Ah. laakiin jamcu tagsir in laga dhigo waa goorma nactiga marfuuciisa aacilkiisu markuu jamciyo ah, aacilkiisu markuu jamciya maha mancuudka mancuudka isma waafaqayaan loo fiirinma ma loo fiirinayo falaasanu sida wanaaga badan fi nacti ku wanaaga badan haddii marfuuciisu jamc yahay an yujmaca waa in la jamciyo jamca tagsiir fa yuqaal waxa la marartu birijaalin aan soo maray rijaashaasoo qiyaaman ay taataagan yihin aaba'um hadda fiiri mancuudkii waa rijaal nactigii qyaam a l jamcu tagsira laga dhigay maahan in rijaal la waafajinayo maxaa loo yidhi jamcu tagsir qyaam maxaa looga dhigay aabaa marfuuca la fiiriyey marfuuciisiyaa la fiiriyey aabaa kaasaa la fiiriyey inay saas tahay waa misaalka dambaa kutusa wa marartu birajulin hal ninaan soo maray halka ninoo qucuudin ay fafadhiyaan kilmaanhu addoommadiisa fiiri khalaas weeye rajul iyo qucuud maxay isku waafaqayaan awju icraab rajulin khafduu qaatay qucuudin khafduu qaatay rajulin waa nakiro qucuudin waa nakiro khalaas wax kale looma shardiyo qucuudin maxaa jamcu tagsiir looga dhigay marfuuciisa jamca marfuuciisaa la fiiri fahuwa siiba wey wuxuu yidhi fahuwa jamcu tagsiirka afsaxu ka fasaaxo badan min qaa'imin aaba'o inaad tidhaahdo ood mufrad ka dhigto mufrad inaad ka dhigto waxaa ka fasaxa badan jamcu tagsiirka mufradkuna yuu ka fasaxa badan yahay jamcu kusaalimki ah, mufradkuna yuu ka fiican yahay jamcu kusalim isagaa kuu soo wada ah, wuxuu ku yidhi fahuwa jamcu tagsiirka a afsaxu ka fasaxa badan min qaa'imin aabbaa'uhum wa qaacidin khilmaanuh bilifraad alri wlfraadu ifraadkuna kamaa taqadama sidii hor afsaxu wuxuu ka fasaaxo badan yahay min jamci tasxiix jacmul kusaale naxw inaad tidhahdo marartu waxaan soo maray birijaalin rag raggaasoo qaa'imiina ay taataagan yihiin aabbaahu taas waa luqatu akaliim barakiis ah. wa birajulin wa marartu waxaan soo maray birajulin nin rajulko qaacidiina ay fafadhiyaan khilmaanu addoommadiisa haadihi tanu amhilatu nacti waa nactigii misaaladiisii nactigii arraafici godanayay lilismi daahiri oo oo oo sababigii sababigii laba nuuc ahayn mogtahay hal midoo ka mida ah halkaas kuugu dhammaaday sababi labu aha maxaa lagu yiqiin sababi inuu goto ism daahira iyo damiir baris munfasil ah inuu goto labadaa lagu yiqiin soo maaha ism daahira kii rafcisanaya saasaan uga gudubno waxaan gelaynaa isagoo damiir barisa gudana wa mihaalu nacti nactigii mihaalkiisii nactigii araafici oo godanayay lidamiiri damiirka damiirka albaarizi ee muuqda alcaaidi ilaa kayr mancuuti alcadi sharxa ku dhiga alcaaidi ilaa kayr lmancuuti damiirkaas u laabama mancuudka waxaaba la idhaha ifatun jarad alaa ayri saaibiha ifatun jarad calaa kayri saaxibiha ahaa waa sifa saaxiibkeed keyrkeed ku dul socota ومثال نعti نactigii مثaalkiisii نactigii الrاaفici oo godanayay لضamiiri damiirka damiirka albarisi muuqda qowlka waa hadalka tiraahoo kale jaaءa waxaa yimid gulaamu mra'atin haweeney addoonkeed aa yimid addoonko ka sifee haddee qulaamiyaad ka sifaynaya ogow addoonkaasoo daaribatuhu addoonka midda garaacaysaa hiya haweenayda ay tahay ah. marka fiiri nactiga waa daaribatu mancuudkiina waa ulaam ulaam owjulexraab rafcu qaatay daaribatu waa ku raaco ulaam waa nakiro daaribatu waa ku raaco daaribatu waa ku raaco daaribatuhu waa nakiro war masaxa yaa yidhi waa sax axmed miya intiina kale maxaad isleedihi waa qalad soo ma nakira macrifo ma waa nakira mana waa macrifo soo ma dhegaysta marka haya axmed sharax hadde ka warramo intiinaan waa fahm weyde keligiisaa fahm waana fadhideen markii la aqraayo hadda ka war haddeer wey juskan damaan kusoo qaada ya waa lagu fududaaday <laughs> ha fiiriya bilaahi calaykum nactiga fiiriya markaan hadda soo marayna idaafada idaafo lafdiyaha la yidhaha sooma anaan dhihin haddii laba shardi la helo laba shardi marka la helo waa inuu mudaafku yahay waصfi mudaafu ilayhiguna uu yahay macmuul litilka alwaصfi lidalika alwaصfi ma faa'iideeyo tacriif mana faa'iideeyo taksiis muxuu faa'iidey jiray takfiif fi lafdi haye mana soo qaadan kuma ana laaban suaalaha h inta laydinka dhegeysto haddana ku celin ah, in laydinku soo celiyo waay kawaaki alkalaamu laga soo bilaabo dii saas loo hadlo waayahay wa mihaalu nacati nactigii mihaalkiisii nactigii araafici godanayay lidamiiri damiirka albaarisi muuqda qawluka jaaa waay jaaanii waxaa isoo gaaray bimacnaa wasala weeye jaa mafcuul qaadayda markaad aragta waxaa isoo gaaro ii yimid ghulaamumra'atin haweeney addoonkeed ghulaamudaasaa ah mancuudkii daaribatuna waa sifadii addoonkoo daaribatuhu addoonka midda garaacaysa hiya haweenta ay tahay marka ghulaam owjulecraab rafcuu qaatay daaribatu waa ku raacay ghulaam nakiruu qaatay ghulaamumra'atin ilaa waxaa loo idaafeyey nakiro nakiro marka loo idaafeey idaafadun ay maxdo tahay maxay faa'iday jirtay taksiis hadda haddii la yidhaha qulaamumra'atin sow taqliilu ishtiraak maaha marka qulaam la yidhah awel wuxuu ka dhexeeyey rijaalan wa nisaaca laakiin qulaamumra'atin marka la yidhi dhammaan wixii rag lahaa waa laga saaray waa la soo yareeyey shuyuuci iyo faafidii laakiin macrifo maan waa nakiro khalaas waxaa tidhaa daaribatuna waa nakiro maxaa yeele waa wasi macmuulkiisi loo idaafeeyey ism faacil maxaa loo idaafay jira mafcuulkiisi haddana mafcuulkia loo idaafey hada waa mafcuulki mafcuulkiyaa loo idaafey soo ma jeedid faacilkiisa marka waxaad tidhahdaa daaribatu is waxaad tidhahdaa ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wayansibu lmafcuula aye daaribatu mudaaf walhaa mudaaf ilayhi waa mafcuul bihigiis wax loo idaafeeyey marka hadda lafdiga waa laga jera daaribatu mudaaf walhaa mudaaf ilayhi mabniin cala dami fi maxali jarin askalaam maxaa ile waa la idaafeeyey marka waxaad tidhaahdaa hiy damiiru rafcin munfasil faacilu daarib mabniyu cala اfatxi fi maxali rafcin waa faacilkii banaanka lasoo dhigay maxaa banaanka loo soo dhigay hiyadan maxaa loo soo dhigay waxaa la idhahdaa sifatun jarad calaa kayri saaxibiha waaba saasba meel alla meeshaad ku aragto banaankaad soo dhiga damiirka noocaasa sifatun jarad calaa kayri saaxibiha mar haddii nactiga damiirka mustatirkah uusan u laabayn mancuudka banaanka lasoo dhiga banaanka lasoo dhiga waaba sidaasba waay hadda markaa ulaam mancuudkii waa mudakr nactigiina waa muanaf daaribatu taa ku jirta maxaa muanaf looga dhigay faacilkiisa muanaa hiy soo maha faacilku ah, faacilku ficilka muxuu ku waafaqi jiray taniidka ee tadkiirka faacilka ama marfuuca leh wa jaaadni waxa ii timid amatu rajulin nin addoontiis amadaasoo daaribuhaa kan garaacaya huwa isaga uu yahay ir hadeer jaaa ficil maadi weye taadu calaama taniid weye nuuntu waa alwiqaaya yaadu waa mafcuul bihi muqadama amatu waa faacilkii wey jaa marfuuc wey وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhر أmة مضاaف رajuل مضاaف iليه majrوur وcلاaمaة jر ksرة ظاahiرة في akhر ضاaرب صفة أm wey وصفة المرفوع مرفوع وcلاaمaة رفع dmة ظاahiرة في akhر waxaa tira ضاaرب مضاaف ha مضاaف iليه مبني على السكن في محل jر waxaa tira ضاaربa ضاaرب اسم فاaعل يعمل cمل فعلي يرفع الفاaعل وينصب المفعuل huwdu waa فاacilkii ضاaرب hadda waxay leedahay ama tu owjulcraab raab ay qaadatay daaribu waa ku raacay ama tu maxifiya nakira nakira wey maxaa yl mudaafulaygiya nakira daaribna waa ku raacayo waa wafi macmuulkiisa loo idaafay macrifo maaha waa ku raacay maxaa soo haray tadkiir iyo taniis mancuudku waa muanaf ama tu waa muanaf daaribuna waa mudakr maxaa mudakr looga dhigay faacilkiisaa la fiiriy waa huwa huwadaas wey huwadaas wey hurdaaya lama socdo soo jeedayba marmar dhaafaydaaba wajaaanii jaaanii waxaa ii yimid hulaamu rajulayni laba nin addoonkooda ii yimid wa waxaa ii yimid hulaamu rajulayni laba nin addoonkooda fiiri hulaamkaasoo daaribuhu addoonka kuwa garaacaya humaa labada nin ay yihiin labada nina garaacayda e. muxuu ni dhiga ulaamu jaariyatin ulaamu rijaal waa soo socdaa kaas ha ka hordegnina aw muanihi muanihi ini ka boodo miaha sharxa ka fiirsada markaasoo kale sharxa dhige markuu matnigu wax ka boodo sharxa qabta kawaakibku aad u cajaa'ib badan yihi waxba kama boodo sharxu sida badan wajacanii waxaa ii yimid hulaamu rajulayni laba nin addoonkood hulaamkaasoo daaribuhu hulaamka kuwa garaacahumaa labada nin ay yihiin marka waxaa leedahay hulaam waa mancuub owjulcraab rafcu qaatay daarib waa ku raacay macrifiya nakira nakir u qaatay daarib waa ku raacay mudaker hadda waa isku soo dhece oo qulaamna waa mudkr daaribna waa mudkr laakiin maxaa isku soo riday daaribka faacilkiis mudkri ila waa humaada oo rajulayn u laabayde sidaasa isku keena wajaani waxaa ii yimid gulaamu rijaalin rag badan addoonkood gulaamkaasoo daaribuhu gulaamka kuwa garaacahum ragga badan ay yihiin waa ii dhigaa labadaba wa faa'iidatuhu nactixuu faa'iideeya arnactiyo waxaad faa'iidaydaa sawaaءn kaana xaqiiqiyan ow sababiyan waa ku dhiga xaqiiqiyan kaana ow sababiyan nacti ama xaqiiqi ha ahaado ama sababi ha ahaado ee nacti xuu faa'iideeya sidiisa horta wa faa'iidatuhu nactiga faa'iidadiisu taksiisu lmancuuti waa mancuudka in la khasiso haddee taksiis horaan usoo baran anagu haddana dhibi ma adu waa naga maqnay nimankaan bara inaan umalayno manala joogta maxaa la idhaha taksiis taqliil اlijtiraaf saas wey wadaagsigii magacan la wadaagsanayey oo la yareeyo wey ah. so ma jeedin wa faa'iidatuhu faa'iidatu nacti nactiga faa'iidadiisu taksiisulmancuuti mancuudka la khasisidiisa weeye waa goorma in kaana haddii uu yahay nakiratan hmm in kaana haddii uu yahay huwa mancuudkii nakiratan kaana halkaan u celinaa isimkeeda halkaan u celinaa tolo waxaa weeyaan damiir markuu ku dhibo waxaa la yidhahdaa ilaa aqrab اmadkuur u celi nacti iyo mancuud yaa dhowaa labadooda mancuudaa dhowaa khalaas u celi qofkii ku yidhaa u laaba maa waxaa la yidhahdaa qaacidada asalka waxa weya adamiir yacuudu ilaa aqrab اmadkuur ayna daliil ma daliil ahda ilaa lagu khilaafay asal khalaas waa iska afjarma waay ya macnihi mar mar uusan isbedelin hadda markaan oo kale nactii macuudka labada waa loo celi karaa ha labada waa aqbali karaa laakiin qaacidada xad ku khilaaftay a ku imaanay qaacidada xaad ku khilaaftay aa ku imaan hadaad khilaaftay qariina haddaadan hayno lama khilaafo laakin qariina haddii la haya war ma leh waay wa faaidatuhu faaidatu nacti taksiisu mancuuti mancuudka la khasisidiisa weeye in kaana mancuudku nakiratan hadduu yahay naxwo marartu birajulin ninaan soo maray rajulka marka rajul la yidhaha maxaa isla soo gelaa saalix iyo iyo iyo daalix oo saalix iyo faasiq kulli way isla soo gelayaan soo maaha Ah, waa ka dhexeeya waa shirko ah, markaa tidhi rajulko saalixin suuban ama wanaagsan maxaad meesha ka saartay dhammaan faasikiintii iyo waxaan suubanayn oo dhan meeshaad ka saartay waa yarayday markaa dee rajulkaas ah, magacaas inta uu ka dhexeeya waa inta saalixiinta kaliya saalixiinta iyo talow yaa badan iyo horta iyo iyo dadka xunxun yaa badan yaa badan inta maxaa u daliila aayad qur-aan lagaa rabaa inta xun inay badanta haye cabdalle aayad qur'aan haye wmaa yuminu aktaru biاllahi ila wahum mushrikuun balay aayadaas daliil u ahayd waa sax haye adna axsanta axsanta waayah labada waa daliil wain tudic akara man fi اlardi yudiluka can sabiil الlah yudiluka marka akaru الnaas waa faasidiin waa marka marka hore la yidhaahdo reeju la yidhaahdo dhammaan wixii kulu dakarin baaliq min bani aadam ka dhexeeya laakiin markii la yidhi saalix intii badneed waaba laga saaray intiiba saalixiinta kaliyuu ka dhexeeya magacu markaa waa la soo yareey waaya masaa'ilka usul fiqiga inu ku anfici doono way insha allah wa tawdiixuhu wa faa'iidatuhu soo qadaro faa'iidatu nacti nactiga faa'iidadiisu twdiixuhu twdiixulmancuuti mancuudka la cadayntiisa weeye in kaana mancuudka macrifatan hadduu yahy hadduu awal macrifo ahaa cadayna loo kordhina ah, xoogaa cadayn ha lagu sii siyaadina cadayn aa lagu sii siyaadina wa twdiixuhu twdiixulmancuuti mancuudka la cadayntiisa weeye in kaana mancuudku awel hadduuba ahaa macrifa naxw jaaa zaydunaa yimid zayd markaa tiraa horta waa magac calama waa macrifo laakiin nuuc tawaafuqahaa jira waxaa jira nuuc tawaafuq tawaafuqa waa maxay aabba wiil dhalay zayd ula bax muxuu ugu baxay ugu bixinaa magac wiilkaaga u gaara ood ugu yeerato markuu ragga dhex jooga ula baxo isleey isma laha magac dadka ka dhexey ula bax soo saas maa wuxuu rabaa boqol qof isagoo dhex taaga uga dhex yeeri karo zayd ula baxa aabba kale oon kamba ogeyn aa wiil u dhalana markaasuu isleeyahay magac kuu gaar oo wiilkaagu iska leeyahy ood ugu yeerato ula bax markaasuu leeyahay zayd marka tawaafuq wey waa iswaafaqeen soo maaha markaad tidhaahda marka zayd marka midna cilmiyuu barto caalimu noqon midna waa jaahid marka labadoodina meesha waa wada joogaan haddaad iska tiraa jaaa zaydunaa yimid zayd horta waa la yiqiin laakiin ma jaahilkiya mase waa caalimkii hoogaa intaasaa ku jirta meesha soo maaha caddayn uu sii baahan yahy zayd waa la yaqaano dadko dhan zayd lama yidhaah zayd waa nin gaara laakiin talow ma midkaan caalimka ahaa mise waa midkaas jaahilka intaasa xoogaa caddayn usii baahan markaasaa tidhi zaydkii alcaalimu oo cilmiga lahaa khalaas warkiisu waa caddaaday jaahilkiiyaa meesha ka baxay jaahilkii ayaa ka baxay oo kaaga darsamayay waay sidaasu waa sida badane mararka gabal nactiga taksiisna ma faa'ideeyo tawdiixna ma faa'iideeye ammaan kaliyuhu faa'iideeye wuxuu ku yidhi waqad yakuunu nactigu inuu u sugnaadaa la arkaa limujarad اlmadxi ammaan kaliya ammaan kaliya naxwo bismi اllaah allah magaciisa allah ma caddayn u baahan allah waana aclamu waxa weeyaan acrafu lmacaarif wey soomaa waa macrifo weliba caddayn uma baahno oo waxaa jira macrifo waxaan ogaana caddayn u baahan oo kuwo kale ku darsama sooma ilaahayna wax ku darsama la arka laysa kamilihi shay oo huwa samiic lbasiir haddana fiir waa laga sifaynaya waa iska ammaan allahaasoo araxmaani naxariistiisa naxariis ballaaran ku sifaysan dhe horta sifa ficliya ka dhiga allahaasoo arraxmaani naxariis ballaaran ku sifaysan allahaasoo arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya ciduu doonoo khalqigiisa ka mida marka waa ammaan ilaahay la ammaanaya ilahay waa la yaqaan caddayn uma bahan o limujaradi dami ama ceebayn oo keliya caddayn iyo midna ma ahan waa un lagu dhaleecayna dhaleecayna laga rabaa naxwo acuudu bilahi ilaan magangelaa min ashayطaani shayطaanan ka magangela shayطan waa la yaqaan marka qof aan oqoon xataa bill counton waa yaqaan qofka ay necab yahay shayطaan u yidhahdo haddaba bill counton iyo bush kafarada adduunka ugu waaweyn marka qof ay aad u necab yihiin waa shaydaanay leeyihi shaydaan marka waa geed aad loo yaqaan oo aan cidna ku darsamin asagoo sidaasaa la sii fayfiiri shaydaankii aan rajimin naxariista alle laga fogeeyey marka waa iska dhaleecaynoo ceebtiisaa banaanka lasoo dhiga maahane shaydaan marka la yidhahdo horta shaydaan kumu ahaa qof kule lama arko gaalaaba yaqaane waxaad muslim u malayna awitaraxumi waxaa dhici karta nactigu inuu faa'iideeyo oo kaliya taraxum ah, taraxum naxariis dalab wey taraxum naxariis dalab fiiri allaahumma yaa allah allah allaahumma yaa allah dheh ha isku dhihin allaahumma ah, yaa allaahumma maxaa ya qaladka ku jira miimtoo ciwad ah iyo yaadiyo mucawad canu yaad isku darta ah, afku ku qalloocayay kuleeyihin kuwa luqada yaqaan markaas hadhow afkaa ku qalloocana allaahuma yaa allah allaw irxam u naxariiso cabdaka addoonkaaga addoonka almiskiina ee miskiinka fiiri addoon kastoo ilaahay inuu miskiin yahay waa la fahma oo uu u baahan yahy ma addoon ilahay qani ka aha jira maya ma jiro yaa ayuha annaas antum اlfuqaraau ilى allah ah, dhammaan ilaahayaad u baahantihin marka waa naxariis dalab markaasaa laleeyaha addoonka almiskiina tabartaya aw litakiidi nacti waxaa dhici karta inuu ta'kiid faa'iideeyo naxwo tilka taas saddex maalin iyo toddobaa la isku daray saddex iyo toddoba isku daray soo toban ma ilaa wuxuu idhi tilka taasu casharatun waa toban casharadoo kaamilatun dhamaystiran cashara haddii la yidhi inay dhamaystiranta waaba cadday soo ma laakiin ilaahay wuu sii adkeeyey waidaa kaana almancuutu mancuudku hadduu ahaado macluuman ku la yaqaan biduuni nacti nacti ka sokay mancuudku hadduu iska yahay ayadoon la sifayn aaba la yaqaan ayadoon la sifayn aaba la yaqaanba qofku markuu maqlo horuu ka yaqaanba horuu ka yaqaan ayadoon la sifaynu hore ka fahma marartu bizaydin markaad tidhaahdo magaaladaba zayd kale ma joogo maalan hal marartu bizaydin zayd ayaan soo maray dadko dhan waa fahmayan hal saydaaba jooga ah. bism اllaah aad tidhi allah waa la fahma ashayطaan aad tidhi acuudu bilahi min ashayطaan waa la fahma shayطaan haddii mancuudku yahay macluum biduuni nacm ayadoon la sifaynaaba layska yaqaan wa idaa kaana almancuutu mancuudku hadduu ahaado macluuman ku yaqaan biduuni nacti jaaza fi nacti waxaa ku banaan alitbaacu raacsi ayadoo la yaqaan iska raacsi jaaa zaydunaa yimid attaajiru bismi illaahi الraxmaani الraxiimi acuudu biاllaahi min الshayطaani الrajiimi waa banaan tahay raacsiintu waalqaطcu in la gooyaana waa banaanta in la gooyaana waa banaanta alxamdu lilaahi alxamidu alxamidu gooynta xaa loola jeeda nactiga ha laga gooyo mancuudka xaa loola jeeda waxaa loola jeedaa rafci khabar ka dhig mubtado usoo qadar ama nasbi mafcuul bi ka dhig usoo qadar ficil saasaa loola jeeda maxaa loola jeedaa nactigii waa la gooye mancuudka laga gooye rafciyo mubta usoo qadar isaga waa khabar mubtado usoo qadar ama nasbiyo waa mafcuul biyo ficil usoo qadar saasaa loola jeedaa isagaa kuu fasiraayo fiiri waxaa loola jeede wa macna alqaطci goynta macnaheeda an yurfaca nactu nactigu waa in la godo maxaa loo godaa calىa anahu nactigu khabarun khabar inuu yahay calىa anahu nactigu khabaru mubtadan mubtade khabarkiisa inuu yahay mubtadahaasoo maxduufin la xadfay wujubanaa loo xadfaa hadda ogow waajibaa loo xadfaa ma banaana in lagu dhawaaqo waay aw yunsaba meeshaas ow yunsaba weeye ogow tansibahu maahan aw yunsaba waa in la nasbiyo nactigii bificlin ficil lagu nasbiyo ficilkoo maxduufin la xadfay waa mafcuul bihi markaas waa mafcuul bihiya laga dhig tusaale tusaale naxwo alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday alxamiidi fiiri saddexaa kuu banaan raacsii alxamiidi allah la mahdiyo rafciyo khabar ka dhig huwa allah aan mahdinaa alxamidu waa midka la mahadiyo mafcuul bi ka dhig amdaxu waxaan ammaanaa alxamida midka la mahadiyo saddexdaba kuu banaan daa rabta raacsi alxamdu lilah alxamidi raacsiyo ka sife haddaa rabtana rafciyo ka dhig khabar mubtada soo qadar huwa allaha aan mahdinaa alxamidu waa midka la mahadiyo haddaa rabto nas mafcuul bi usoo ka dhig oo ficil usoo qadar mafcuul bi inta ka dhigto amdaxu waxaan ammaanaa alxamida imisaa kugu banaan saddex dhegayso waa kane ajaasa wuxuu ku baneeyey fiihi xamiidkaas siiba weyhi aljara in la hoos dhigo maxaa lagu hoos dhiga hadii lahoos dhigo cala itbaaci raacsiin waxaa laga sifaynaa allah ko waa raaca godna waa ku baneeyey maxaa lagu goda wuxuu yidhi ajaasa wuxuu ku baneeyey fiihi alxamiidada siiba weyhi wuxuu ku baneeyey aljar in la hoos dhigo oo saa loo hoos dhiga waxaa laleeyahay alxamidi maxaa lagu hoos dhigaa cala itbaaci raacsiin oo lilaahida la raacsiina o waa rafca in la godana waa ku baneeyey alxamidu la yidhahdo alxamidu maxaa lagu godaa bitaqdiiri huwa mubtada loo soo qadaraa huwa midka lamahdi midka oo waxa weeyaan la mahdina alxamidu wey nasba in la kordhiguu ku baneeyey maxaa lagu nasbinaa bitaqdiiri amdaxu ah, hadde amdaxu meel shan weeye meel walba maahan ogow halkaasna masaladaas waa noogu dhammaatay masale kale waidaa takararat nucuutu nactiyaalku hadday soo laalaabtaan nactiyaalkaasoo liwaaxidin hal mancuud u sugnaaday ah, nactiyaal badana soo laalaabtay hal mancuudaana laga sifayna hal mancuud a laga sifayna marartu bisaydin aan soo maray saydkii ataajiri taajirka ahaa saydkii alfaqihi faqiih ahaa saydkii alkaatibi ee wax qori jiray ah, marka fiiri zayd meeqa sifuu leeyahay saddex ataajiri ah, alfaqihi alkaatibi nucuudii waa soo laalaabatay hal mancuudeena laga sifayna oo zayd ah sharaxayna dhiga miaalka waidaa takararatin nucuudu nactiyaalku hadday soo laalaabtaan nactiyaalkaasoo liwaaxidin hal mid u sugnaaday hal mancuud kala qaad mancuudka fiiri ma mancuud layska yaqaana iyadoo aan la sifayn mase waa mancuud haddaan la sifayn xoogaa ishkaal gelaya labadaas u kala qaad wuxuu ku yidhi fain kaana almancuudu mancuudku hadduu yahay macluuman mid la yaqaan biduuniha biduuni nucuud nactiyaalka ka sokay mancuudkan ayagoon la sifaynaaba la iska yaqaan magaalada hal zaydaa jooga u fiirso asagaa marka taajira asagaa marka ah faqiih asagaana kaatib saddexda sifana waa leeya keligiisaana jooga marka mar alla markaa tiraa marartu bizaydina soo maray waa la yaqaan khalaas markaas waxaa kuu bannaan saddex arrimood dhammaan wada raacsi fain kaana almancuutu mancuudku hadduu yahay macluuman mid la yaqaan biduuni haduuni nucuud sifooyinka ka sokay jeesa waxaa bannaan itbaacuhaa nucuudda in la racsiyo kullihaa kulli aan idhiye waxa aan ku idhi arday sheegaa la raba haye ma sha allah mudaafulayhiga itbaacuhaa haadaasu soo ma jirna kaasa lagu adkayna kulihaa dhammaan in la raacsiiyo waa ku banaan tahay o waqadcuha nactiyaalka il marka haddii la raacsiiyo maxaan leenahay marartu bizaydin altaajiri alfaqiihi alkaatibi aan leenahay o waqadcuhaa nactiyaalka in la gooyaa banaan kulihaa dhammaanteed maxaan leenahay markaasna marartu bizaydin altaajiru alfaqiihu alkaatibu aan leenahay o waqadculbacdi gabal in la gooyaa banaan waxaa tidha waitbaacu lbacdi gabal in la raacsiyaa banaan dheh wa qaطcu lbacdi gabalna la gooyo gabal in la gooyo gabalna la raacsiyaa banaan markaasna laakiin marka gabal aad goynaydo gabalna aad raacsiinaydo kuwa aad raacsiinaydaad hormarinay bishardi taqdiimi lmuطbaci kan la raacsiinaya in la hormariya shardigeedu ku banaanya marka maxaa noo banaan waxaa noo banaan marartu bisaydin aan soo maray ataajiri alfaqiihi alkaatibi maxaa kaloo noo banaan marartu bizaydin ataajiru alfaqiihu alkaatibu maxaa kaloo noo banaan marartu bizaydin zaydkii ataajiri ee taajirka ahaa alfaqiihu waa faqiihi alkaatibu ah, qaybaan raacsanayna qaybna ka jaray ah, saddexdaa noo banaan ma la fahmo waay o taas waxay ahayd mancuudka hadduu yahay mancuud la yaqaano oo aan u baahnayn nactigan o in lam yucuraf haddaan la garan huwa mancuudkii ilaa bimajmuucihaa nucuudda dhammaanteedoo la isku daray maahane in lam yucraf huwa mancuudkii haddaan la garan ilaa bimajmuucihaa nactiyaalkiioo laysku daray maahane bian ixtaaja waaba inuu u baahdo ilayhaa nucuudda wejaba waxaa waajiba itbaacuhaa in la raacsiyo kullihaa dhammaanteed dhamaan in la racsiya waajiba maala magaaladan saddex zaydaa joogta mid kamidu waa taajir kaatib ah mid kalena waa taajir faqiih ah mid kalena waa kaatib faqiiha ah. ir haddaadan marka saddexda aadan israacin midka uu yahay la fahmi ma ah. saddexda ilaa aad israacido ma la fahmayo ah. mid kamid ah saddex zaydaa joogta mid waa taajir waana kaato mid kalena waa taajir waa faqiih mid kalena waa faqiih kaatib taajirna ah, saddexda sifuu ilaa aad marka saddexdaas dhammaytirno ma qeexin markaasoo kale waa waajib inaad dhammaan sheegto sifaada waa in lam yucraf manquudka haddaan la garan ilaa bimajmuucihaa nus misaalada wax uu matniga ugu dhigaayo lama arka miyaha dhammaan sharxu idinkaga dhiga waay sharxun kugu dhigaa miaalada waay ban ixtaaja waaba inuu mancuudku u baado ilayhaa nactiyaalka wajaba markaas waxa waajiba itbaacuha in la raacsiiyo nactiyaalka kuliha dhammaanteed waa in tacayana hadduu ku caynoobo bibacdihaa nactiyaalka gobol ka mida goboluu ku caynoobay oo say ku dhacayda inuu gobol ku caynoobo magaalada waxaa jooga saddex zayd mid waa taajir midna waa faqiih midna waa katib taajir faqiih ah saddexdoo isku darsada laba صifo markaad marayda marka markaad tidha marartu bizaydin ataajiri alfaqihi waa caddaaday marka maxaa yeelay wax labada sifa lama jiraan ah, hal sifay kuwa kale lahaayeen khalaas inta kuu soo hartay ama racsi ama kajar hadday laba sifatayd qaybna racsi qaybna kajar qaybtaan racsiinaydana hormari wain tacayana hadduu caynoobo huwa mancuudkii bibacdihaa sifaada gobol ka mida jaasa waxaa ku banaan fii maa kii caddaa ka soo haray daalika albacda gobolka uu ku caynoobay waxaa kuugu banaan wixii ka soo haray alwjuhu aduu meelo socotaa alwjuhu maxaan ku goday faacili ficilkee jaasa waxaa ku banaan fii maa kii cadaa ka soo haray dalika albacda gobolka uu ku caynoobay wixii ka soo haray alowjuhu a ku banaan owjuhda ahalaaatu saddexda wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed